alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu joognay aayadda boqol toddobaatan iyo sideed ee min suurati aali cimraan laqbadii koowaad waa marnay laqbada jalaalaynkana haddaynu laqbaynayna allah waxauu yidhi walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numli lahum khayru lianfusihim walaa yaxsabanna yaynay u malaynin walaa yaxsabanna iyo walaa yaxsibanna siinka in la iyo in la hoos dhigo labadaba waa la akhriyey bilyaai wataa yaa waa la akhriyey ta'na waa la akhriyey walaa taxsabanna marka saddex qira'a ku sugan qiraa'ada ya'da oo marna siinku kor dhigan yahay marna siinku hoos dhigan yahay waa laba luqoo ku sugan xasiba yaxsabu wa yaxsibu iyo walaa taxsabanna bita'i bilyaa'i wata waa laba qiraa'a ku ishaaraya marka ta'da marka la akhriyo siinka waa la kordhigaya yaada marka la akhriyana siinka kordhig iyo hoosdhig baa labadaba la akhriyey haddaynu labada qiraaba macnayno walaa yaxsabanna aladiina kafaruu yaynay u malaynin kuwii gaaloobay annamaa numlii lahum ay anna imlaa'anaa lahum ukaadintayada aanu u kaadinnay oo cadaabka ka dibdhignay oo u seeto dheeraynay bitatwiili alacmaari wa ta'khiirihim cimriyada inaannu u dheeraynay dibna dhignay yacnii oo cadaabkiina ka dib dhignay cimrigana u dheeraynay khayrun lianfusihim nafahooda inay u khayr badantahoo sidaasi u fiicantayayna u malayn marka maadu waxay noqonaysaa masdariya marka maada iyo ficilka ka dambeeyaa masdar laga dhalaalinayaa sidaas aawadeed buu jalaalaynku kuugu fasiray imlaa'ana marka muxuu macnuhu u dhacaya anna imlaa'ana kaadintayada aan u kaadinnay oo aan u cimri dheeraynay oo u seeto dheeraynay oo cadaabka ka dib dhignay lahum yaga khayrun lianfusihim nafahooda inay u wanaagsantaho sidaasi u khayr badantayaynay u malayn wa anna wa macmuulaaha anna iyo labadeeda macmuul nusakha qaarkood waawgaa ka dhacay wa anna wa macmuulaaha anna iyo labadeeda macmuul saddat masadda almafcuulayn waxay awday meeshii labada mafcuul bay awdoo istaagtay fii qiraa'ati ataxtaaniya qiraa'ada ya'da la akhrinayo taxtaaniyada waxaa laga tilmaamayaa ya'dii hoosku labalayda ahayd ayaa loo jeedaa fowqaaniyaduna waa marka waxa weeye waa ta'da weey ya'duna waa taxtaaniya saddad masadda almafcuulayni labada mafcuul meeshoodii bay markaa awday fii qiraa'ati taxtaaniya walaa yaxsabanna marka la akhriyo weeye waa qiraa'ada ya'da taxtaaniyada taasa ah ila ya'daa hoosta dhibca ku leh oo wuxuu noqonayaa aladiina markaa inay faacilkii noqonayso faacilkii inay noqonayso marka labadii mafcuul ay qaadan lahayd anna iyo labadeeda macmuul ila anna waxa weeye tansibu lisma wa tarfacu alkhabar ya waxa weeye labadeeda macmuul waxaa loo jeedaa isimkeeda iyo khabarkeeda khayrun waa khabarkii yacni masdarka munsabiga ahina oo imlaa'ana ah imlaa'a wuxuu noqonayaa isimkeedii marka labadeeda macmuul waa labadaas waa iyo khabarkeeda marka annada iyo labadeeda macmuul baa waxay awdeen oo istaageen yacni meeshii yacni markaa labadii mafcuul ee yaxsabu ay qaadan lahayd wamasadda thaani anna iyo labadeeda macmuul waxay markaa kaloo awdeen masadda thaani mafcuulka labaad iyo meeshiisii bay awdeen fi lukhraa ay fi lqiraa'ati alukhraa qiraa'ada kale waa qiraa'ada fawqaaniyada ahee ta'da la akhrinayo walaa taxsabanna oo walaa taxsabanna marka la yidhaahdo faacilku wuxuu noqonayaa damiir mustatiro anta ah nebiga ha loo fasiro ama mukhaatab kastaba ha loo fasiree waayahay marka mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa alladiina buu noqonayaa mafcuulkii labaad baa maqan mafcuulkii labaad anna iyo labadeeda mafcuul baa markaa awdaya ila waxa ka dhiman bay markaana awdaysaa intuu inoo sheegay waa intaas wey waa la fahma filaya waadix innamaa numlii lahum waxaan ugu kaadinaynaa oo qura innamaadu waa adaatu xasrin weeye numlii ay numhilu aan ugu kaadinaynaa muxuu ku ishaarayaa imlaagu inuu yahay u kaadin loo kaadinaayo imhaal inuu noqonayo oo maadaama numli uu ku fasiray numhilu waxaad garan numlida hore aad soo aragtay ee markaa master munsabigana laga keenaayo imlaa'a ah oo iyada iyo maada markaysagaa masterka laga keenaayo inay noqonayso imhaal ay noqonayso u kaadin ina allaha yumhilu walaa yuhmilu baa la yidhahdaa yaa ina allaaha yumhilu ilaahay waa u kaadiyaa oo cadaabka cid waa ka dibdhigaa walaa yuhmilu ma ihmaaliyo iskama dhaafo oo cid faraha kama qaado iskama daayo hmm. waxaan ugu kaadinaynaa oqura liyasdaaduu isma innamaa numlii lahum ay numhilu lahum waxaan ugu kaadinaynaa oqura liyasdaaduu si ay u kororsadaan isman dembi u kororsadaan maxay dembiga ku kororsanayaan bikasrati almacaasi yacni farabadnida macaasida ayay markaa dembiga ku kororsanayaan oo markastoo macsidii marka macsi kale uu kasii dabageeyo kasii dabageeyo kasii dabageeyo dee dembiyadoodii baa badanaya ya wa sharukum man taala cumuruhu wa sa'a camaluh walahum cadaabun muhiin walahum waxaa u sugnaaday bimacnaa istixqaaqeen oo mutaysteen cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun wax dullaynaya duu ihaanatin dullayn u saaxiiba fi laakhirati aakhira gudaheeda cadaabka wax dullaynayana gaalada ayuu ilaahay ku cadaabaa cidda ahlu tawxiidkee dembiye waaweyn ku dhimatay haddiiba la cadaabo waxaa loo cadaabaa litathiiri la lilihaana si loo daahiriyo qurunka dembiyada looga nadiifiyo laakiin in la ihaaneeyo la dulleeyo muraadka looga jeedaa ma aha ee tathiir baa looga jeedaa allah waxa uu yidhi maa kaana allahu liyadara almu'miniina cala maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min altayib maa kaana allaahu allah ma ahaanin liyadara almu'miniina ay muriidan mid raba ma aha ee liyadara almu'miniina muuminiinta inuu ka tago oo u daayo calaa maa antum calayhi waxaa ku sugan tihiin oo isku dhafnaana isku dhafan tihiin mu'miniinta iyo munaafiqiintu isku dhex jiraan sidaa inuu u daayo oo aanu kala soocin ilaahay mid doonaya maaha xataa yamiiza alkhabiisa min altayib ilaa uu ka sooco alkhabiisa ka xuna munaafiqa min altayibi ka wanaagsanoo muminka uu ka sooco yacni waa ka soocaya wamaa kaana allahu liyulicakum cala alghayb wamaa kaana allahu allah ma ahaanin muriidan mid raboo doonaya liyutlicakum inuu idin tusiyo o idin taalacsiiyo ma rabo cala alghaybi ghaybka inuu idin taalacsiiyo ma rabo walaakina allaha ha yeeshee allah yajtabii waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa wuxuu ka dooranayaa man yashaau kuu doono ayuu dooranayaa oo ashyaa qaybka ka mida u waxyoonayaa oo ku gaar yeelaya faaaminuu billaahi wa rusulih faaaminuu rumeeya billaahi allah rumeeya wa rusulihi rasuullada ilaahayna rumeeya wa in tu'minuu haddii aad rumaysaan watattaquu aa ka baqataan allah falakum waxaa idiin sugnaaday ajrun ajar baa mutaysateen oo leedihiin casharkaasoo cadiimun weyni badan aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa muuminiinta inaan loo daynin xaaladday ku sugan yihiin oo imtixaan iyo ibtilaa uu imanaayo muuminiintana la kala soocaayo waxaa markaa lagu imtixaanayaa takaaliifta iyo masaa'ibta mid walba takaaliifta markaa mashaqadu ku sugan tahay waa lagu imtixaanayaa jihaadku ka mid yahay masaa'ibtana waa lagu imtixaanayaa marka horena waxaa laynoo abuurayba in layna imtixaano aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala marka imtixaan baa adduunyada laynoo keenay rasuulladana waxaa loo soo diro risaalaadka loo soo dejiyey rasuulladana loo soo diray imtixaan baa loo soo diray hadda ma aragtaa marka imtixaan baa jira masaa'ibta laftooda dadka waa lagu imtixaanaya miyaa musiibadii lagu sabrayaa mise laguma sabraayo nicamka laftooda waa la ysku imtixaanaya ma lagu shukri naqaya mise laguma shukri naqaayo wanabluukum bishari waalkhayri fitna yacnii khayrka oo nicamka iyo barwaaqada iyo ladnaanta iyo masaa'ibta mid walba waa idinku imtixaanaynaa buu allah yidhi marka waxa weeye dadki waa la imtixaanayaa waa la kala soocayaa mu'miniintii marka waa kala baxayaan ahluliimaankii yacnii iimaankoodu dhabta ahaayo yacnii kuwii iimaankoodu daciifka ahaa ama beenbeenta u sheeganayay iimaankee munaafiqiinta ahaa kullu daalika waa kala soocmayaan oo waa kala baxayaan dadka qaarkood waxaa ka mid a qaar waxa weeye imtixaanka dhibaatadaa ah ku dhacaaya oo laakiin marka ay nicma jirto allah iska caabudaya wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'anna bih wain asaabathu fitnatun inqalaba cala wajhi khasira addunya walaakhira marka wuxuu ku dhacayaa xagga masaa'ibta marka laysku salliduu ku dhacayaa hadduu barwaaqo iyo ladnaan iyo xoolo iyo nicmo adduunye iska haysto xaaladda caynkaasi allah waa iska caabudayaan hadday dhibaata timaaddo yacni waxa weeye marka alla kood baabuu noqonayaa mulxid baabu noqonayaa yacni waxa weye waa ka sii daynaya ma arxamuraaximiinkaasaa yeeli buu odhanaya markaasaa laga yaabaa inuu markaa rabbiba ka kufriyo qaar kale wakhtiga masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ayay ilaah caabudaan yaa markay kadan tahay rabbi taqaan laakiin markuu nicmo iyo barwaaqo iyo ladnaan iyo madaxnimo iyo xoolo iyo yacni ubad fara badan iyo waxa uu helo waa qooqaya waa kibrayaa dabeedna markaasaa dadku waxay la noqonayaan duqsi duqsi oo kale ay la noqonayaan yaa kibirka iyo duqyaanka dartii ayuu dabeedna markaysa u kufrinayaa oo wax allo wuxuu doono u samaynaya yacni imtixaanadu qaybo kala duwan bay ku yimaadaan qaarba markaysaga nooc bay ku dhacayaan qaarba nooc ayay markaa ku dhacayaan allah waxauu yidhi maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh maa kaana allahu allah ma ahaanin liyadara almu'miniina ay muriidan mid raba ma aha liyadara almu'miniina ay liyatruka almu'miniina mu'miniinta inuu ka tago u daayo ma rabo laamkan waxaa la laamuljuxuud baa la yidhaahdaa yacni laamuljuxuud ayaa la yidhahdaa kown maadi ah oo manfi ah lafdan waa macnan maadi ha u ahaado ama macnan maadi ha u ahaado ayaa markaa waxaa ka hormara ya yacni marka waxa weeye lam yakun ama maa kaana yacni waxa weeye kown markaa maadi ah oo manfi ah oo la nafiyey nafyi ka hormaray ayaa markaa laamkaa hordhaca kownkaa maadiga mar lafdan wa macnan maadi buu u yahay oo dee ficil maadi uu galay sidanoo kale maa kaana allaahu liyadara almu'miniina kaana lafdan wa macnan waa maadi marna waxa weeye macnan buu maadi yahaye lafdan maadi uma aha lam yakun illaahu liyakfira lahum lam yakun yacni lafdi ahaan waa mudaaric ha yeeshee marka macna ahaan buu maadi yahayoo lamtaa xarfu jazmin wa nafyin wa qalbin ah oo markaa mudaaricii bay u qallibaysaa macno maadi marka xagga macnan ayuu markaa maadi ka yahay laakiin lafdanka ma aha marka ah, laamka caynkaasa ee kownkaa maadigee manfigii ka hormaray lafdan waa macnan maadi ha u ahaado ama macnan keliya maadi ha u ahaadee laamuljuxuud baa la yidhahdaa laamuljuxuud ayaa markaa la yidhahdaa marka laamkaas laamuljuxuudka la yidhaahdo hortiisaa khabarka la qadarayaa khabarka kaana ama yakun hortii baa la qadarayaa wax iraado laga ishtiqaaqay baanu khabarku noqonayaa sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa maa kaana allaahu allah ma aha nin muriidan muriidantaad qadaraysaa waa khabarkii yacni kaana wey muriidan mid raboo doonaya ma aha liyadara almu'miniina ay liyatruka almu'miniina mu'miniinta inuu kaga tago u daayo ma rabo liyadara yadaru wadiira markaysaga yacnii mudaariceedii weeyi waana markaa la dilay maaddada markaysaga maadigeedii oo carabtu maadigeedii may isticmaalin maadigeediina wuxuu ahaa yacni marka wadira ayuu ahaa bacdi baa yidhaahda wadara ayuu ahaa laakiin labada markaysaga maadiga iyo mudaarica labadaba inuu marka waxaweye xarafka marka caynulkelima inuu kor dhigan yahay yadan xaraf xalqi ku jirin laam iyo cayn toonna ayaa ka dhalanaysa sidaas aawadee culamada qaar waxay arjaxaan inkastoo culamada qaar ay yidhahdaan yadacu baa markaysagaa lagu xambaaray ay saa yidhaahdaan oo ay ka dhigaan markaysagaa shaadda inay tahay ay ka dhigaan haddana culamada qaar waxay u badiyaan sida kale oo inay ahayd facila yafcalu markaysa marka ay ahayd laakiin culamada qaar wejigan kale way sheegaan inay yidhaahdaan wadaca yadacu ayaa lagu xambaaray yacni saasaa markaysaga markaa waawgiina yacni markaa waxa loo tuuray oo yowdaru aan loo odhan maa kaana allaahu liyadara lmu'miniina maa kaana allahu allah ma ahani muriida mid rabo ma aha liyadara almu'miniina mu'miniinta inuu kaga tago u daayo ma rabo calaa maa antum calayhi waxaa ku sugantihin ayuhannaasu dadow calayhi korkiisa ha ku sugantihin oo maxay ah min ikhtilaati almunaafiqi bigayrihi munaafiqu inuu ku khaldan yahay oo ku dhex jiro aanu ka soocnayn ciddaan munaafiq ahayn muuminka ah oo munaafiqiinta iyo mu'miniintu ay isku dhex jiraan waanay markaa kala socnayn xataa yamiiza ilaa uu ka sooco bitakfiifi watashdid yamiiza iyo yumayiza labadaba la akhriyey takfiifku wuxuu noqonayaa yamiiza yani markaa tashdiidkuna yumayiza buu noqonaya waana bimacnan ilaa uu kala sooco yafsila uu ka sooco alkhabiisa ka xun ay almunaafiqa munaafiqa min alayibi ka wanaagsan uu ka sooco almumini muminka uu ka sooco muminka aayiba bitakaaliifi shaaqati almubayinati lidalik ilaa uu kaga sooco bitakaaliifi takliifyada uu kaga sooco yacni waxaa looga jeedaa axkaamta la ysku kallifayee awaamirtiiyo nawaahida ah taasaa takaaliif la yidhahdaa hmm. takliifku waxa weeyaan waa wixii marka waxa weeye yacni markaa mashaqa ay ku jirteen layska dalbaa la yidhahdaa taas ayaa la yidhahdaa bitakaaliifi takliifyada ashaaqati markaa yacni markaa dhibta leh almubayinati lidalika sidaa caddaynaysa kala caddaynaysa munaafiqa iyo muuminka kala caddaynaysa wakada masaa'ibta ka mida waxyaalaha kale lagu soocaya waxna takaaliif baa lagu soocaya waxna masaa'ibta lagu soocaya fafacala dalika yowma uxudin wuxuu ilaahay sidaa yeelay oo muuminiinta ku kala soocayo munaafiqiinta takaaliiftaas maalintii uxud wamaa kaana allahu liyulicakum cala alghayb wamaa kaana allahu allah ma ahaanin muriidan mid raba ma aha liyutlicakum inuu idin taalacsiiyo mid raba maaha cala alghaybi haybka qolada kuufiyiintu waxay qabaan laamkani waa iska masiida weeyaanoo tawkiid baa loo siyaadiyey laakiin waxa ka dambeeya khabarka noqonayay leeyihiin laakiin basriyiintu waxay qabaan yacni markaa laamka horti baa khabarka la qadarayaa laamka horti ayaa khabarka la qadarayaa bay leeyihiin wamaa kaana allahu allah ma aha nin muriida mid raba ma aha mid doonaaya ma aha liyutlicakum inuu idin tusiyo idin taalacsiiyo cala alghaybi qaybka inuu idin taalacsiiyo ma rabo fatacrifu lmunaafiqa dabada ha garataan oo aqoonsataan munaafiqa min hayrihi ciddaan munaafiqa ahayn ha ka garataan qabla tamyiizi intaan la kala soocin ka hor oo qof kastoo munaafiqaba inaa iska garataanba marka hore iyadoo aan markaa wixii lagu kala soocayay ayna imanin ilaahay sidaa ma doonaayo saas aawadeed buu allah markaa u yidhi wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum yacnii kuwa hareerihiinna ku sugan ee reer miyiga waxaa ka mida iyo reer madiinaba munaafiqiin nifaaqa ku mudxay oo ku hoolmay oo xarfaan ku noqday hmm. ayaa ka mida laa taclamuhu ma garanaysi nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam inay munaafiqiin yihiin adigu ma ogid naxnu naclamuhum annagaa og ba yaa annaga og marka saas aawadeed yacni markaa midaa iska garanaysaanoo mid kastoo munaafiqaba aa iska garanaysaan markaa waxaa ma aha ilaahay saa ma doonaayo inaa iska wada garataan waa jirtaa calaamaad in wakhtiyada qaarkood lagu garto wala tacrifannahum fii laxni alqowl waxaad ku garan doontaa yacni hadalka dalabtiisa iyo waxa ay qalloocinayaan hadalka waa amaaraad baa wakhtiyada qaar lagu aqoonsanaya oo lagu garanaya hmm laakiin qulubta allahun baa taalacanaya fa tacrifu lmunaafiqa munaafiqadooda aa garataan min hayrihi kaan munaafiq ahayn aa ka aqoonsataan qabla tamyiizi intaan la kala soocin ka hor sidaa ilaahay ma doonaayo walaakina allaha yajtabii ha yeeshee allah wuxuu dooranayaa yakhtaaru wuxuu dooranayaa min rusulihi xagga rasuulladiisa wuxuu ka dooranayaa man yashaa'u kuu doono inuu doorto ayuu ka dooranayaa fa yutlicuhu calaa haybih wuxuu taalacsiinayaa oo tusayaa haybkiisa ayuu tusayaa oo taalacsiinaya oo nebiyada ama rasuullada waa loo waxyoodaa ashyaa qaybka ka mida caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul aayaddani taasay la mid tahay aayadda suuratuljinni ku sugan ayay markaa la mid tahay mana aha qaybkao dhan in la wada taalacsiinayo rasuullada ama nebiyada ee waxaa loo jeedaa bacdi ka mida ayaa la taalacsiinayaa yacni marka ikhtisaaska allah la gaarka yahay haybka waa baaqi yacni laakiin ashyaa ka mida haybkii ayuu allah u waxyoonayaa rasuullada qaarkood markaasay ogaanayaan intaa loo waxyooday haybka looga sheegay mooyaane inta kale dadkay kala mid yihiin oo ma oga kamaa atlaca anabiya sala allahu alayh wasalam calaa xaali almunaafiqiin siduu ilaahayba u taalacsiiyey oo u tusay nabiyullaahi muxamed sala allahu alayh wasalam calaa xaali lmunaafiqiin munaafiqiinta xaalkooda uu tusay oo dabeedna bacdulmunaafiqiin nebigu uu ogaaday oo gartay oo aqoonsaday qaar ka midana uu u sheegay xudayfatu bnulyamaan waxaa la odhan jiray waa saaxibu siri rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam sirta rasuulka sala allahu aleyh wasalam kii u saaxiibka ahaa weeyaan baa la odhan jiray xudayfatu bnulyamaan saas aawadeed baa cumar bnulkhadaab wuxuu eegan jiray xudayfatu ruuxa marka uu janaasadiisa ku tukan waayo isaguna waa ka bixi jiray hadduu arko xudayfat bnulyamaan oo ku tukanayana janaasada la keeno xudayfat bnulyamaan oo ku tukanaya hadduu arko cumar bnukhadaab isna waa ku tukan jiray hadduu arko marka isagoo aan ku tukanaynoo ka baxayna isna waa ka bixi jiray ya wakhtiyada qaarkood buu u tegi jiray yacni xudayfo odhan jiray rasuulku munaafiqiintu kuu sheegay ma ku jiraa uu garanayay markaa cumar ibnu khataab inaan markaysa waxaa nifaaq u sugnayno oo ictiqaadigaa marna baanu ku sugnayn laakiin wuxuu islahaa armaa khisaalkii yacni markaa nifaaqa camaliga wax ka midii wakhtiyada qaarkood ay ku dhuumataa ya saasuu markaa islahaa qofkana haddii markaa iimaankiisu weyn yahay baqashada uu cadaabka ka baqanayaana waa weyn tahay baqashada uu cadaabka ka baqanayana waa weyn tahay laakiin iimaankiisu hadduu daciif yahay baqashada uu cadaabka ka baqanayaa ma weyna yacni dembiyadu waa la yasiran yihiin waana iska ilaawayaa xasanaadkiisaa laga yaabaa inay la weynaadaan ou yidhaahdo markaysaga maasha allah markaysaga markaa adigu dee waxaweeye jannadaa iska geli doontaa waa lagu dembi dhaafi doonaayo waxan iyo waxan baad samaysay ama sadaqaadkaad ku fiican tahay ama masaajidaad dhistay ama xajaj badan baad la timi iyo wax la mida umuuraha noocaasaa laga yaaba markaysaga dadka qaarkood in markaysaga huruur ay ku riddo oo ay markaysaga cadaabkii ay ka baqi waayaan fa billaahi wa rusulih rumeeya billaahi allah rumeeya wa rusulihi rasuulladiisana rumeeya wa in tu'minuu haddaad rumaysaan wa tattaquu aa ka baqataan oo iska ilaalisaan annifaaqa munaafiqnimada falakum ajrun cadiim waxaa idiin sugnaaday oo mutaysateen ajar weyn allah waxa uu yidhi walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum walaa yaxsabanna yayna u malaynin aladiina kuwii yabkhaluuna ku bakhaylaayay bimaa aataahum allaahu ay bizakaati maa aataahum allaah wuxuu allah siiyey sakadooda kuwa ku bakhaylaayey min fadlihi oo fadligiisa yacni markaa ahaaday fadliga ilaahay ahaaday wuxuu allah siiyo fadliga ilaahay ahaaday ama fadliga ilaahay ka mid ahaaday huwa khayran lahum albukla bukhliga yayna u malaynin huwa khayran lahum inuu markaa u khayr leeyaho u wanaagsan yahay yayna u malayn bal huwa sharun lahum yacni daa inuu khayr u leeyahaye bal huwa sharun lahum shar buu markaa iyaga u yahay bukhligu sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama sayutawaquuna waa lagu duuduubi doonaa maa bakhiluu bihi waxay markaa ku bakhayleen ayaa markaa lagu duuduubi doonaa qortooda loo gelin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walilaahi miiraasu asamaawaati walard walilaahi allahoo qura waxa u sugnaaday ilaa ligayri miiraasu asamaawaati waalard dhaxalka cirarkiiyo dhulka ayaa allah u sugnaaday wallaahu allah bimaa tacmaluuna khabiir waxaad samaynaysaan wuxuu ahaaday mid u aqoon badan buu ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa bukhligu inuu xun yahay buu inoo tilmaamaya bukhliguna aanu khayr ahayn bakhaylnimadu miyay tahay shar bukhlina waxaa la yidhaahdaa wixii ruuxa ku waajibay ee maal ah inuu bixin waayo maalkaasi zake ha ahaado ama nafaqaadka ku waajibay ha ahaato yacni qofka masruuf baa ku waajiba oo mar uu masruufaayo ubadkiisa iyo markaa reerihiisa u masruufaayo waxaa kaloo ku waajibaya waalidadii haddii ay markaa aynay waxba haysanin isaguna uu ladan yahay inuu masruufaabaa ku waajibaysa culammada xanaabiladu waxay qabaan walaalaha laftooda hadday markaa aynay waxba haysan oo fuqara yihiin ee isaguna u ladan yaho waxaysto in infaaqoodu ku waajibaayo laakiin shaaficiyadu waxay qabaan sunne inuu yahay xawaashida infaaqa la nafaqaynayo walaalaha iyo cidda la midka ah laakiin madhab alxanaabila wuxuu qabaa yacni walaalaha xataa laftooda waa waajibaysaa infaaqoodu haddii markaa eh, aynay waxba haysan isaguna ladan yahay oo in la yidhaahdo marka isagoo qani ah walaalkaa marka waxa weeye dadkaad ula mid tahay inaad wax siisaa way fiican taho siladay ka mid tahay haddaad wax siin weydana dembi kuma qabtid waajibkana markaa waxaa weeye adiga waajib gaaroo kaa saarani ma jiro ummadda waxa caamka ka saaran fardu kifaayaha mooyaane insaa la yidhaahdo yacni tan noocaasa waxay yidhaahdeen yacni markaa taasi waa laga fiican yahay bay yidhaahdeen calaa kulli xaal yacni shaaficiyadu waxay waajibinayaan iyo jumhuurka culammadu alusuul waalfuruuc wixii isaga farciisa ah ee ka isirmay biyihiisii ah ama wuxuu biyihiisii yahay ee ka farcamay isagu ee usuushiisii ah labadaa nooc ayaa hadday baahan yihiin isaguna ladan yahay infaaqoodu ku waajibaya waa la garanayaa markaysaga ubadkiisa iyo reerkiisa inuu infaaqooda ku waajibaayo haddaan ubadku mustaqilli noqon oo aanu markaa dee madax bannaanaan waa infaaqinayaa haddii ay markaysaga baahan yihiinna saasi la-aag waa ku waajibayaa infaaqoodu waayahay zakawaadkiina saas si leeg waa waajib marka kuwaas yacni marka hadday zaka tahay iyo haddii nafaqadii waajibka ahayd ay tahay mid walba ciddii bixin weyda ayaa waxaa layaha bakhiil bukhli taasu noqonaya marka kuwa xoolaha ilaahay siiyey ku bakhaylaya inuu bukhligu khayr u yahay aynu u malayn ya yacni bukhligu waa xun yahay waata xadiiskii saxiixa ku soo aroortay wa ayu daa'in adwa min albukhli nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii reer bani saliima jilibka la yidhaahdo ayuu wuxuu ku yidhi man sayidukum yaa idiin sayida ninka odayga idin ah idin mudani waa kuma waxay dhahen waa jaddu bnu qays waa intii munaafiqnimadiisu aynay caddaan calaa annaa nubakhiluhu bay yidhaahdeen bukhli unbaa ku sugane sida kale waa odayga odaygayaga sayidkayagaa bay yidhahdeen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ayu daa'in adwa min albukhli marba haddaad bakhaylnimo ku sheegteen cudurka bakhaylnimo ka xumi waa maxay cudur ka xumiba ma jiro ya yacani waa cudurka ugu daranba bakhaylnimadu xadiiska saxiixu waa kasaa sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam sayidnimadii odaynimadii waa ka wareejiyey yacni nin kale ayuu ka dhigay bakhaylnimada daraaddeed buu uga wareejiyey sidaas aawoodee qofka bakhaylkaa ah xataa waa inaan markaa odayn laga dhigan dadku isku dilayaan ya caaqil iyo suldaantoonna waa inaan laga dhigan markaysagaa ruuxa bakhaylka ah bakhaylku yacni marka waxa weeye khayr ma leh wa ayu daa'in adwa min albukhli waxay carabtu ku mahmaan albakhiilu caduwu nafsi ruuxa bakhaylkaayo wax kale iska daaya naftiisuu cadow u yahay naftiisa xataa lafteeda ya waxa uu haysto naftiisaabaa ka bakhtiyaysa ya intee waxa weeye markaysagaa bakhayl yacni naftiisa siduu markaysaga ugaga bakhaylaayey yacni marka waxa weye gaajo daraaddeed tii baydi ugu dhacday ay noqotay inay taasi markaa ay dhibaataysay waxaa kaloo laga qaadanayaa bukhligu inuu sababaayo cadaab inuu sababaayo bal huwa sharun lahum sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama waxaa qorta loo gelinayaa qorta loogu duubayaa waxay ku bakhayleen maalinta qiyaame waata xadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam saxiixa ku soo aroortay ruuxa bakhaylka ay markuu bixin waayo marka waxa weeye zakadii in marka aakhiro yacni marka qoorta loogu duubayo oo bahal hoose inta markaysa waxa la soo qaado yacni marka waxa weeye mas weyn oo markaysaa galaalan yacni markaa in eh, qoorta loogu duubaayo ya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiiska saxiixa man aataahu allaahu maalan falam yu'addi zakaatahu muhila lahu shujaacan aqraca lahu zabiibataan yutawaquhu yowma alqiyaama yacnii ruuxu ilaahay maal siiyey oo aan zakadii ka bixin aakhire maalkii waxaa laga dhigaa yacni mas weyn baa laga dhigaa oo galaalan oo laba dhibcood markaysaa oo madmadow leh markaasaa lagu duuduubaa qoorta loogu duuduubaa maalinta qiyaame markaasuu qowlaladiisa ayuu markaa waxa weeye ku qabanaya markaasuu deedna odhanaya ana maaluk ana kanzuk anigaa maalkaagii ah ana khasnadaadii abuu ah, odhanaya ya uma tala hadihi ilaaya markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddan akhriyey walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlih huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama marka waxaa laga qaadanaya waciidka ee ku sugan yacnii in markaa zakadii lagu bakhaylo ama infaaqii waajibkaha lagu bakhaylona waa la mide yacni markaa ayaa laga qaadanaya marka bukhligu inuu xun yahay ayaa laga qaadanaya ashyaa la haleeshiyey waa jiraan sida nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan maal ahayn inuu bakhaylnimo ku sheegay albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni bakhayl waxa ah ka agtiisa laygu soo qaado igu sallin waaya ya nebigu salli u quuri waaye muxuu kala bixin lahaa ya hadduu nebigaba salli u quuri waaye sala allahu alayhi wasalam odhan kari waayey ma wax kaluu markaysaga ku deeqi lahaa allah wuxuu inoo sheegayaa yacni cirarka iyo dhulkaba inuu isagu dhaxlaayo oo isagu markaa u hadhayo oo khalqiga markaysaga ku nooli markaysaga ay dhimanayaan walilaahi miiraasu asamaawaati waalard marka waxa weeye yacni muxuuba markaa ruuxu yani isugu dhejinaya xoolaha markaysaga ugu bakhaylaya dadka qaarkood intay xoolihii ka baxaan bay qaanna ku reebaan waxaa laga yaabaa sanawaad badan inaanu zakada ka bixin marka dambuunbaa laga yaaba inta abaari u timaado shuf inay yidhahdaan ama cudur u yimaado kana baxo ma hayo qaanna ku reebe ya qaanna ku reebo dee xoolaha markaa yani qaantaa lagu leeyahay waa mid marka waxaweeye dummaddiisa saaran wey allah waxau yidhi walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlih bilyaai wata ya iyo ta baa la akhriyey marka walaa yaxsabanna marka la yidhahdo ama walaa yaxsibanna waa bimacnane siinka la kordhigo ama la hoos dhigo waa qiraa'ada ya'dee alladiina waxay noqonaysaa faacilkii bay noqonaysa walaa yaxsabanna yaynay u malaynin alladiina kuwii yaynay u malayn xusbaanku yaanu ka dhicin kuwaas faacilku wuxuu noqonayaa alladiinu noqonaya yabkhaluuna ku bakhaylaayey bimaa aataahum allahu wuxuu ilaahay siiyey ku bakhaylaayey min fadlihi oo ilaahay fadligiisa ka mida iyo deeqdiis waxaa loo jeedaa zakadiisay ku bakhaylayen bizakaatihi marka waxaa bizakaati maa aataahum allah marka mudaaf ayaa qadaran culammadu waxaan zakadoo keliya kuma koobnee infaaqa waajibkiina waa la midoo way soo gelayaan markaysaa bukhliga huwa khayran lahum ay bukhlahum bukhligooda huwa khayran lahum inuu khayr u leeyaho u wanaagsan yahayna u malayn bukhlahum ayuu sheikhu qadaray oo mafcuulkii koowaad ah waxaana ansab u ahayd inuu qadaro huwada ka hor maaha huwada inuu fasiraayo ha u qaadan hamoodin huwada inuu ku fasiray bukhlahum taa ha u qaadan huwa waa damiiru faslin oo labada mafcuul kale dhex yaalla marka ansab waxa u ahaa inuu horteed qadaro laakiin hadalka dambuu ku ishaarayaa in horey laga qadaraayo yani marka saasuu ku ishaaray bukhlahum waxaana fiicnayd albukhla keliya in la yidhaahdo oo masdarka keliya in la sheego oo macnaha la yidhahdo walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi he albukhla huwa khayran lahum albukhla waa masdarkii masdarkaana waxaa laga qaatay ficilka la soo sheego yabkhaluuna ah icdiluu huwa aqrabu liltaqwa huwa cadligu aqrabu liltaqwa albukhla bukhliga yayna u malayn huwa khayran lahum inuu khayr yaga u leeyaho u wanaagsan yahay yayna u malayn huwa damiiru fasli laa maxalla lahu min alciraab wadamiiru lilfasli damiirkuna fasli buu u sugnaaday damiirulfasliguna sida marka ay qabaan culammada basriyiintu waxa weeye laa maxalla lahu min alciraab qolada kuufiyiintu waa ciraabaan walawalu ka hore bukhlahum bukhligooda weeye muqadaran qabla almawsuuli cala alfawqaaniya mawsuulka ka hor baa la qadarayaa qiraa'ada fawqaaniyadaee ta'da la akhrinaayo wa qabla damiiri damiirka ka hor baa la qadaraya cala ataxtaaniya qiraa'ada ya'da ah walaa yaxsabanna qiraa'ada ah ama walaa yaxsibanna yacani wuxuu inoo tilmaamayaa labadii qiraa'aba waa fasiraya tii ta'da ya'da ta markay tahay walaa taxsabanna bukhla aladiina mudaaf baa la qadari buu leeyihi walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina bukhla aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum wa qiraa'adataada min baabi xadfi lmudaaf ha u malaynin anta adigu aladiina bukhla aladiina kuwii bakhaylnimadooda ha u malayn yabkhaluuna ku bakhaylaaya bimaa aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum marka qabla almawsuuli baa la qadaraya waxay noqonaysaa min baabi xadfi mudaaf mudaaf baa min taqdiir mudaaf bay noqonaysa qiraa'ada taxtaaniyada ah waxay markaa noqonaysaa aladiina faacilkii noqotay marka albukhla waxaa la qadaraya damiirka ka hor walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi albukhla huwa khayran lahum albukhladu waa ta u bukhlahum yidhi laakiin waxaa ka fiican baa leeyahy damiirka in la geliyo inaan la gelin albukhlo keliya la yidhaahdo baa ajwada siday culamada qaar baraarujinayaan walaa yaxsabanna yana u malayn aladiina kuwii yabkhaluuna ku bakhaylaya bima aataahum allahu wuxuu allah siiye ku bakhaylaayo min fadlihi ilaahay fadligiisa iyo galladiisa iyo nicmadiisa ahaatay bizakaatihi sakadiisa ku bakhaylaayo inay zaka ka bixiyaan albukhla bukhliga huwa khayran lahum inuu khayru leeyahay yayna u malayn bukhligu inuu khayr u yahay yayna u malayn walaa taxsabanna marka la yidhahdana waxay noqonaysaa bukhla aladiina bal huwa sharun lahum yacni huwa bukhligu sharun lahum shar buu iyaga u yahay maa u yahay sayutawaquuna maa bakhiluu bihi sayutawaquuna waa lagu duuduubayaa qoorta loogu duuduubayaa maa bakhiluu bihi waxay ku bakhayleen bakhiluu bizakaatihi sakadiisa ku bakhayleen damiirka haada ayuu mudaaf u qadaray oo bizakaatihi ay ku bakhayleen bizakaatihi sakadiisa ku bakhayleen oo min almaali xaalu maalka ka mid yahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxaa loogu duudubayaa qoorta loo gelinayaa bian yujcala in laga yeelo xayatan fii cunuqihi bahal hoose in laga yeelo yacni markaa qoortiisa laga yeelo xayadu waa ismu jinsio luqada carbeed xaya waxaa lagu yidhaahdaa bahalka hoose hoosoo dhan ama abeese ha ahaato ama markaa mase ha ahaato ama khayrkii ha ahaato laakiin innaga agteenna waxaa macruuf ka noqotay uun in abeesada la yidhaahdo laakiin bahalka hooseo dhan baa la yidhaha bay yidhahdeen bian yujcala xayatan in laga yeelo bahal hoose laga yeelo waa maskaa xadiisku sheegaayo mas weyn fii cunuqi qoortiisa laga yeelo oo tanhashuhu yacni xayadaasoo yacni qaniinaysa waa cunaysa kamaa warada fi alxadiis sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay waa shujaacan aqrac walilaahi miraasu asamaawaati walard walilaahi allahu qura waxaa u sugnaaday miiraasu asamaawaati waalardi dhaxalka cirarkiiyo dhulka la dhaxlaayo allah bay u sugnaatay yarisuhumaa waa dhaxlayaa ilaahay cirarkiiyo dhulkaba bacda fanaa'i ahlihimaa markay ehelkoodu ay dhammaadaan ee baabba'aan dabadeed ayuu dhaxlayaa bacda fanaa'i ahlihimaa fanaa baa la odhanaya fina maaha fina iyadu waxay noqonaysaa carsatu daar bannaanka guriga ka horreeya ayaa waxaa la waa baabaa wey hmm. hadday labadu iska kaa qaldamaan waxaad tidhaahdaa yani did lbaqaa'i cala wasni lbaqaa ta baqaa kulli diga ahi wasniga baqaa bay ku suganta fanaa iyo baqaa wallaahu bima tacmaluuna khabiir allaahu allah bima tacmaluuna khabiir waxaad samaynaysaan wuxuu yahay mid u aqoon badan bitaa'i walyaa tacmaluuna iyo yacmaluuna labadaba waa la akhriyey fayujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinaya allah waxa uu yidhi laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu aghniyaa laqad samica allaahu allah baan ku dhaartay laqad samica allaahu xaqiiqe allah waa maqlay qawla aladiina kuwii odhahdooda qaaluu yidhi ina allaha faqiirun wanaxnu aghniyaa ilaahay waa faqiir oo waa caydh yidhi wanaxnu aghniyaa annaguna khaniye iyo hodannaannu nahay kuwii sidaa yidhi ilaahay hadalkoodii waa maqlay sanaktubu maa qaaluu sanaktubu waa qori doonnaa maa qaaluu waxay yidhaahdeen baannu qori doonnaa wa qatlahum dilkoodii baanu qoraynaa alambiyaaa nebiyada ay dileen bacdigood baa loo jeedaa bigayri xaqin xaqdarro xaalay ku dheehan yihiin kuwan dilayaa ay dileen yacnii iyagoo yacnii kuwa nebiyada laynaya ay xaqdarro ku dheehan yihiin oo is og yihiin inay mubdiliin yihiin oo xaqdarro ay ku dilayaan bay dileen nebiyadii wa naquulu duuquu cadaaba alxariiqa wa naquulu waxaannu odhanaynaa duuquu dhadhamiya ayaannu ku odhanaynaa cadaaba alxariiqa cadaabka wax gubaaya dhadhamiya ayaannu markaa ku odhanaynaa dalika bima qadamat aydiikum daalika kaasoo cadaabkaa waxgubaya inaa markaa laydinku cadaabaa bimaa qadamat aydiikum waxay ku dhacday waxay gacmihiinnu hormarsatay bimacnaa waxaa hormarsateen bay ku dhacday ee xumaan ah wa ana allaha laysa bidallaamin lilcabiid iyo inaanu allaah laysa bidallaamin mid dulmi u saaxiiba inaanu ahayn lilcabiidi u addoommada dulmiyo mid u saaxiiba inaanu ahayn ayay ku dhacdo arrinkani cadaalad buu ku dhacay aladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xata ya'tiyana biqurbaanin ta'kuluhu annaar alladiinada hore ayaa laga sifaynayaa aladiina kuwaasoo qaaluu yidhi kuwa hadalkaa yidhi aladiina kuwaasoo qaaluu yidhi ina allaha cahida ilayna ina allaha allah cahida ilaynaa wuxuu noo ballanqaaday oo noo dardaarmay allaa nu'mina lirasuulin inaanaan rasuul rumaynin xataa ya'tiyanaa biqurbaan xataa ya'tiyanaa ilaa uu noola yimaado biqurbaanin qurbaan noola yimaado ay bitaqriibi qurbaan qurbaan inaanu dhowaynno ilaa uu noola yimaado ama weji kale alladiina ay adummu waxaan dhaleecaynayaa ficil loo qadaro alladiina kuwii qaaluu yidhi ama acnii waxaan uga jeedaa kuwaa hore markaa la soo sheegay aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha cahida ilayna allah wuxuu nagula ballamay bimacnaa noo dardaarmoona amray allaa nu'mina lirasuulin rasuul inaanaan rumaynin qolada yuhuuddaa sidaa tidhi xataa ya'tiyanaa biqurbaan xataa ya'tiyanaa ilaahu rasuulku noola yimaado biqurbaan bitaqriibi qurbaan qurbaan la dhowaynaayo yacni markaa noola yimaado qurbaankaasoo ta'kuluhu nnaar dabku cunaayo dab cirka ka soo degay qurbaanka la aqbalay uu cunaayo qul waxaad tidhaahdaa qad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimi rusulun rasuulle ayaa idin yimi min qablii aniga hortay baa rasuulla idin yimaadeen ama rasuulladaasoo min qablii aniga hortay ahaatay waxa bannaan yacni min qabli in lagu tacalluqsiiyo jaa'akum waxaa kaloo bannaan rususha in laga sifeeyo bilbayinaati xujooyin cadcad iyo daliilo cadcad oo mucjizaad ah oo bayinaat ah bay idinla yimaadeen waa mucjizaadkii wa biladii qultum kii aad tidhaahdeen waa nalagula ballamaynaa oo qurbaanka la dhowaynaaye dabka cirka ka soo degay cunayana waa idinla yimaadeen kaa sheegteenna waa idinla yimaadeen falima qataltumuuhum maxaa u layseen u disheen in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan falima qataltumuuhu maxaa u disheen fain kadabuuka hadday ku beeniyaan bimacnaa ku sugnaadaan oo ku daa'imaan beenintay ku beeninayaan faqad kudiba rusulun min qablik faqad kudiba xaqiiqee waa la beeniyey rusulun rasuullaa la beeniyey rasuulladaasoo min qablika adiga horta ahaatay baa la beeniyey ee u sabir siday u sabreen ama falaa taxzan ha murugoonin faqad kudiba rusulun min qablik jaa'uu bilbayinaati waazuburi waalkitaabi almuniir rasuulladaasoo jaa'uu bilbayinaati bayinaat la yimi mucjizaad iyo dalaa'il cadcad la yimi wazuburi yacni markaa kutub la yimi iyo suxuf la yimi waalkitaabi almuniir kitaabkii yacni markaa caddaa waxna caddaynaayey la yimi yacni markaa rasuullo caynkaasoo sifadoodu sidaa tahay ayaa markaa horeba ay u beeniyeen marka hadday ku beeniyaan adna iska sabiroo ha murugon aayaddan hore waxaa la yidhaahdaa qolada yuhuudda ayaa markaa aayaddu ku soo degtay yuhuudduna waxa weeye hadallo badan oo yacni markaa xunxun bay ku hadli jireen oo kufri ah bay wakhtiyada qaarkood ku hadli jireen maray yidhaahdaan yadullaahi makhluula gacanta ilaahay baa xidhan ya suuratulmaa'ida aynu tegi doonnaa in sha allahu tacaala ullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuuطatan yunfiqu kayfa yashaa halkaa waa ta lagu radinaya halkanna waxaa laynoo sheegayaa inay yidhaahdeen ilaahay waa faqiir annaguna aqniyaanu nahay markay maqleen man da aladii yuqridu allaha qardan xasana ayay waxay yidhaahdeen ilaahay hadduu qani ahaan lahaa ma amaah buuna weydiisan lahaa man da aladii yuqridu allaha qardan xasana markaasaa dabeedna markaa loo goodiyey sanaktubu maa qaaluu wa qatlahum alambiyaaa bikayri xaq xumaanta ay ku hadleen waa u qoraynaa yaa tahdiid iyo hanjabaad baa ku jira waa u qoraynaa yacnii qoraalka la qorayo wuxuu laasimsanayaa in laga abaalmarinaayo ciddu markuu xumaan ay tidhaahdo dee waxaas waa laguu qorayaa bimacnaa waa lagugula xisaabtamayaana waa ka dhalanaysa waa lagula xisaabtamayaayo dee abaalkeedii baa lagu siin doonaa tahdiid iyo hanjabaad baa ku jirta yaa laazimulxaqi xaqun asalku waa jiraa in la qorayo yacni marka laazimka ka dhalanayo oo ah in lagu ciqaabayaana waa laazimulfaa'ide iyaduna markaysa markaa waa jirtaa sanaktubu maa qaaluu xumaanahooda kalena waa loo qorayaa ay ugu horrayso ama ugu weyn tahay nebiyaday laayeen oo xaqdarrada ku laayeen wa qatlahum alambiyaaa bikayri xaq marka nebiyada de waxay dileen waa horay dileen oo marka qur-aanku soo degaayo kuwa joogaa markaa may dilin ila markaa nebiga joogay nebi buu ahaa calayhi salaatu wasalaam isagana lama dilinin inkastay xaawileen oo isku dayeen inay dilaan hadday u suurogeli lahaydna ay dili lahaayeen ya haddana nebiyaday laayeen maxaa loogu nisbaynayaa kuwan hadda jooga kuwa yuhuudda markaa joogay markii qur-aanku soo degayey yacni maxaa loogu nisbaynayaa waxaa loogu nisbaynaya raalli bay ka ahaayeenoo yacnii awowayaashood ha laayaan bee may inkirsanayn ya oo mar hadday raalli ka ahaayeen arrinka ay ka raalli noqdeen waxay ka dhigan inay sameeyeen oo kale waxaaba dhici karta qaarkood inay ku faanaan ya inay kuba faanaan baaba dhici karta qaarkood ayaaba surowda alridaa bilkufri kufrun gaalnimada in lagu raalli noqdaana iyaduna waa gaalnimo ya warida bilmacsiyati macsiya alraadi waalfaacilu sawaa ka markaa ficilka ka raallida iyo ka samaynayaa waa siman yihiin yacni xukunkii waa ka siman yihiin bikayri xaqin maxaa loo yidhi ila nebi kastoo la dilo xaqdarrunbaaba lagu dilayoo in xaq lagu dila maba dhici kartee maxaa bikayri xaqin loo yidhi culammadu waxay dhahen waxaa loo yidhi yaga laftoodu markay nebiyada laynayeen ismay lahayn xaq baa lagu dilay way garanayeen waxay ku dilayaan inay baatil tahay xataa ictiqaadkooda may ahayn arrinkaasi inuu xaq yahay ee way garanayeen xataa ictiqaadkooda in nebiyada dilka ay dilayaan inay tahay shay baatila oo xaqdarro ah inay tahay way garanayeen saasaa bihayri xaqin loo yiri yacni sinaba xaqu maaha xataa fii ictiqaadihim wa naquulu duuqu cadaaba alxariiq cadaabka wax gubaaya yacni dhadhamiya lagu yidhaahdaa ya allah ku odhanaya mm. wa iyo wa labada waa la akhriyey sanaktubu maa qaaluu wa qatlahum alambiyaa iyo sayuktabu maa qaaluu wa qatluhum labada waa la akhriyey waa inoo sheegi doonaa jaladiin asiyuuti raximah llah waayahay dalika bima qadamat aydiikum ana allaha laysa bidallaamin lilcabiid cadaabkaas in la idinku yidha ha oo laydin geliyaa waxay ku dhacday waxa xumaanta aad garabsateen daraaddeed bima qadamat aydiikum badu waa kay gacmihiinnu waxay gacmihiinnu hormarsato dembiye iyo xumaana ah aawadeed baa cadaabkaas yacni markaa uu idinku dhacay hmm. aydida maxaa loo soo gaar yeelay ila qofku wax kastuu kasbado ama qalbi ha ka dhaco waxaasi ama gacmaha ka dhaco ama jidhka kaliya jawaarixda kaleba ha ka dhacee waa lagu ciqaabayaa wixii xumaan ah ashyaada qaarkood baa ah markaysa markaa Eh, wax qalbiga keliya ka dhacaya ashyaada qaarkood baa gacmaha ka dhacaya ashyaada qaarkood baa ka dhacaya yacni markaa xubno kale ka dhacaya hadday markaa labada af tahay iyo hadday khayrkeed tahayba waxay culammadu yidhaahdeen waa min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati lkulli qofkii wax ka mida la sheegay oo gacmihii ah waxaana loo jeedaa kulligii baa laga tilmaamaya bima qadamat aydiikum waxaa loo jeedaa bima qadamtum waxaa hormarsateen maxaa gacmaha loo soo gaar yeelay waxaa loo soo gaar yeelay acmaasha badankooda waxaa lagu qabtaa gacmaha lagu qabtaa saas aawadeed ayaa markaa juskaa loo soo gaarya marka la yidhahdo shayga lahaa min baabi itlaaqiljusi wa iraadati ilkulli juskaasi waa inuu leeyahay khusuusiyo gaara jus marka la soo gaar yeelo jus kasta inta la itlaaqo kulli looma wada jeedo kulliga eh, yacni juskaa la sheegaya lasoo gaar yeelayaa waa inuu khusuusiyo gaara leeyahay markaasaa la odhan karaa kulli baa looga jeedaa wejihi oo kale marka waxawa la sheego marka kulli looga jeedaayo maxaa muraadku yahay yacni waa xubintii ugu sharaf badnaa xubnaha daahirkee muuqda marka waxa weeye la sheegaya gacmaha camalada badankooda gamaha lagu qabtaa camalada badankooda gacmaha lagu qabtaa marka la sheegaayo waxa weeye jaasuuska ruuxa marka waxaweyan yani basaaska ah maxaa loo yidhahdaa cayn wuxuu isticmaalaa indhaha u badan waayo sida badan ishaasu wax ka eegaa ya isha ayuu wax ka eegaa marka cayn baa la yhaha o min baabi itlaaqi iljusi wa iraadat ilkulli waa sababtay u yidhahdeen culamada qaarkood naasiyatin kaadibatin khaatia maxaa naasiyadan loo soo gaar yeelay waxaa hadda lagu daray markaysa markaa icjaaz cilmi waxyaalahay ku sheegeen oo waxay yidhaahdeen qofka markaysaga markaa halkiisan xubintiisan naasiyada ayaa marka waxa weeye yacnii xukumista qayb weyn bay ka tahay jidhka markaysa markaa uu xukumayo yacni markaas waxa ka soo fulaya markaasay waxay yidhahdeen khusuusiyo gaara naasiyadu inay leedahay culammadii hore laakiin maxay u sheegi jireen waxay yidhaahdeen markaysaga meesha laga kibro qofku ama sankuu taagaa ama fooduu taagaa cirkaasuu eegaya aduu marka waxawan yani halkaasuu ku faruur markuu kibirsan yahay hoos ma eegaayo dadkaba waa iskala weyn yahayo cirkaasuu eegayaa yani shamaha bianfihi iyo sankuu taagay iyo yani markaysa marka waa yani foodda inuu markaysaa sare u qaado yani markaa saasuu sameeyaa marka meelaha laga kibro wey waa sida laynoogu yidhi marka waxa allah markaa isu dulaynaysaan dee sujuuddaa tahay marka aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbi fahuwa saajid oo xubintii markaysaga uu qofku taagayey markuu kibraayo uu sare u taagayey baa la yidhi dhulka markaysagaa dhig ya hoosu dhigaho dhulka dhig baa la yidhi waa muntaha markayse marka waxaan yani tadallul waalkhuduuc waa tadallulka halkii ugu dambeeyey ya marka sidaa hadda markaysaga qolyaha casrigu sheegayaan waxaa ka fiican sidii markaysaa culammadii hore ay tilmaamayeen sida markaysaa nadariyaadkan waxbaa ka soo noqon kareen waayahay wa ana allaha laysa biallaamin lilcabiid allah mid dulmi u saaxiiba maaha dallaam waxay yidhaahdeen culammadu mubaalaqo loogama jeedo oo haddii la yidhaahdoba laysa bidallaami mid addoommada u dulmi badan ma aha maxaa loo fahmi karaa aslu dulmi inaan la diidine waxa la diidayaa ay tahay kasratahu dulmiga badnaanshihiisa dee siaan looma jeedo ilaahayna innaba wax dulmi oo ka dhacaya ma jiro ilaahay marka addoommada marnaba dulmi lama rabo laa yadlimu annaasa shaya dadka waxba kama dulmiyo yaa wax dulmiya habay yaraatee xataa ma doonayo lamana yimaado dulmi allah waa ka caadooye yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuun marka maxaa lagu tawjiihinaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa nisba nisbadu waa maxay yacni dallaam waxaa laga tilmaamayaa bidii dulmin mid dulmi u saaxiiba maaha dulmi ama ha yaraado ama ha batee mid wax dulmiya innaba u oo wasniga facaal waa loo isticmaalaa nisbo waa loo isticmaalaa sida tammaar iyo labbaan tammaar ay duu tamrin labbaan duu laban ya yani waxaa loo isticmaalaa nisbo waatuu ibnu maalik odhanaya wamaca faacilin wa facaalin faciil fii nasabin ahnaa can ilyaai faqubil yacni awsaanta facaal iyo facil iyo yacni faacil waa loo isticmaalaa markaysagaa nisbo waa loo isticmaalaa ya nasab markaase yaada kaa deeqaysa ya u nisbihii yaa un bay kaa deeqaysa marka bidallaamin waa sababta uu sheikhu ku leeyahay bidii dulmin macnuhu ku ishaaray waa taas wey taasi waa jawaab waana jawaabta ugu caansan jawaabo kale culamada qaarkood waa kaga jawaabeen maxay kaga jawaabeen bidallaam mid waxa weeye dulmi badan ma aha oo loo jeedo yacni waxa weeye hadduu markaysa aqallu shayin min adulmi ka dhici lahaa lakaana kaiiran fii nisbati waayo cidda cadiimka ee weyn ee sharafta badan ilaahay baa weyne yacni xumaanta yar ee ka dhacdaa waa weynaataa ya yacni cidda markaysagaa weyn haddii markaysagaa in yar oo dulmii ka dhici lahayd waxay noqon lahayd wax aad u weyn bay noqon lahayd aqalu shayi min saas aawadeed ba xariiri kitaabkiisa marka waxa weeye durat lkhawaaska uu ka odhanaya bacdu ahli luga la weydiiyo la yidhi yani wamaa rabuka bialaamin lilcabiid iyo wa ana allaha laysa bialaamin lilcabiid bialaamin maxaa looga jeedaa waxay ku jawaabeen buu yidhi yacni marka aqalu lqaliil min adulmi hadday ka dhici lahayd rabbi lakaanat kaiiratan yacni markaa dulmi inta ugu yaray hadday ka dhici lahayd waxay noqon lahayd wax aad iyo aad u fara badan waayo cidda sharafta badan waxa yarbaa wax weyn iyaga nisbadooda u noqonaya markaasuu markaa uu yidhi minaad maqal shaacirku markaysagaa hadalku yidhi alcaybu fi rajuli almaqmuuri maqmuurun wacaybu di sharafi lmadkuuri madkuuru kafuufat aldufri takhfa min xaqaaratiha wa miluha fi sawaadi alcayni mashhuuru wuxuu yidhi ceebta yacnii qofka markaa eh, iska dahsoon ee eh, markaa aan sharafta badan lahayn qof jaahiloo makhmuur ah oo iska yani markaa dahsoon ceebtiisuna waa dahsoonta waa iska qarsoontaha qofka markaa sharafta u saaxiibkaa ah ee weyne marka waxa weye yani ceebta isaga ka dhacdaa waxay noqonaysaa mid waxaweeye yani markaa madkuur ah si isagu madkuur yahaa ceebtiisuna madkuur u noqonaysa ya ka dufri takhfa min xaqaaratiha wuxuu markaa ku mahmahay shaacirku ciddiyaheenna caddaan yar baa ku sugan caddaankaa yari maadaama ciddadu iska xaqiran tahay yani waxa weeye saa u muuqan mayso ya wa miluha fi sawaadi alcayni mashhuuru isha inteeda madoowa inanka haddii marka caddaankaa yaree ciddada ku sugan uu ku sugnaan lahaa dhalaadkaasi meel fog buu ka muuqan lahaa waayo ishu waa sharaf badan tahay laakiin ciddadu maadaama ay xaqiran tahay caddaankeeda yari waa iska qarsoomayaan <laughs> caddaankeeda yari waa iska qarsoomayaan marka taasuu ku mahmaaha marka taasna waa jawaab kaloo culamada qaarkood ku jawaabeen bacdu ahli ahlicilmi waxay kale ku jawaabeen inay yidhaahdeen dallaam waxaa loo cabbiray addoommada fara badan oo dee haddii markaysaga in yar oo dulmi dhici lahayd oo allah ay ka dhici lahayd kama dhicin kamana dhacayso inay ka dhacdaana ma dhici kartee fardan wa taqdiiran hadday dhici lahayd dee waxay noqon lahayd mid fara badan bay noqon lahayd oo marka addoon walba in yar laga dulmiyo ilaa addoommadii baa fara badane qubila alkasiiru bilkasiir badankaa badanka la qaabilsiiyey saasaa markaa bidallaamin lilcabiid loo yidhi jawaabaha waxaa ugu fiican culammada qaarkood ilaa shan jawaabood bay gaadhsiiyeen oo ay markaysaa markaa sheegeen abulbaqaal cukbarina afar jawaabood buu sheegay mid shanaadna waxaa ku daray samiin alxalabi baa ku daray oo markaysaa ku siyaadiyey durulmasuunka yacni jawaabaha waxa ugu markaa culammadu badiba ay ugu badiyaan uguna caansan jawaabta ugu horrayso nisbada ah allah waxauu yidhi laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu akhniyaa laqad samica allaahu ay wallahi allah baan ku dhaartay laqad samica allahu xaqiiqe allah waa maqlay qowla aladiina kuwii odhaahdooduu maqlay qaaluu yidhi ina allaha faqiirun ilaahay waa faqiiro waa caydh yidhi wa naxnu akhniyaa annaguna khaniyaanu nahoo hodannaanu nahay kuwa sidaa yidhi ilahay hadalkoodii waa maqlay wa hum alyahuudu waa yahuuda qaaluuhu waxay yidhaahdeen sidaas lammaa nazala markuu soo degay man da aladii yuqridu allaha qardan xasana man waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yuqridu allaha allaha amaahsanaya qardan amaah xasanan wanaagsan wa qaaluu waxay yidhahdeen yuhuuddu low kaana haniyan hadduu hani ahaan lahaa hadduu qani ahaan lahaa mastaqradanaa nagama amaah dalbeenoo amaahna nama weydiisteen mastaqradanaa daadka waa kordhigaysaa hmm. sanaktubu maa qaaluu na'muru bikatbi maa qaaluu waanu qoraynaa waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa waxaannu amraynaa in la qoro waxay yidhaahdeenoo malaa'igtu qorto oo xaqiiqatan malaa'igtaa qoraysa fii saxaa'ifi acmaalihim waxay ku qorayaan yani markaa waraaqihii camalladooda lagu qorayey ayay ku qorayaan liyujaazau calayhi waxay u qorayaan si waxa weeye looga abaalmariyo liyujaazau calayhi wa fii qiraa'atin bilyaai qiraa'ana waxaa ku sugan ya'da sanaktubu sayuktabu la yidhahdo mabniyan lilmafcuuli xaal mafcuul loo bineeyey xaal mafcuul loo bineeyo lighayri alfaacil yani loo bineeyey wa qatlahum wa naktubu qatlahum waxaanu qoraynaa dilistooda ay dileen alambiyaaa nebiyada ay dileen bihayri xaqin xaalay xaqdaro ku dheehan yihin kun wax dilayaa ay nebiyada dileen binasbi waalrafci qatla nasbo iyo rafco la akhriyo xaalay nasba ku dheehan tahay fii qiraa'a waarafci iyo rafco ku dheehan tahay qiraa'o iyo qatluhum labada qira haddaynu kala fasirro waxay noqonaysaa tan way iska caddahay nasbada waana fasiray sanaktubu maa qaaluu wa qatlahum marka qatla waxay ku cadfan tahay maaday ku cadfan tahay mawsuulka maa qaaluu ay alladii qaaluuhu kii ay yidhahdeen marka maadaasoo mafcuul ahayd baa lagu sii cadfay markaasaa la wa qatlahum dilkoodana waa qoraynaa alambiyaa nebiyada ay laayeenoo dileen bikayri xaqin xaal kuwa wax dilayaa xaqdarra ay ku dhehan yihiin waaya sayuktabu maa qaaluu wa qatluhum waxaa wada socda in e, ficilka e, mabniyun ligayr ilfaacil laga dhigo oo mafcuul loo bineeyo iyo in qatlu la godo oo maadiba markaa waxay noqotay naa'ib faacil markaa naa'ib faacilkaa lagu cadfay sayuktabu waxaa la qori doonaa waa qiraa'o kale maa qaaluu ay aladii qaaluuhu kii ay yidhaahdeen baa la qoraya wa qatluhum dilkoodana waa la qorayaa alambiyaaa nebiyada ay laayeen qatli waa masder loo idaafeeyey faacilkiisii ya cidda qatligu ka dhacayaa waayo waa yaga oo hum lagu cabbiray dilku cidduu ku dhacayey ee masderku markaa waxa weeye uu mafcuul ahaan u qaadanayey ila yacmalu camala ficlihi sabcatun oo masderkaa ka mida mafcuulkii wuxuu noqonayaa qatliga masderkaa mafcuulkiisa alambiyaaa buu noqonaya alambiaaa bay akhriyeen quraada markaas sabcada bacdigood naafic inuu yahaan filaya axdquraamarka calaa kulli xaal qiraa'ada kale tafsiirkeeduna waa saas wa naquulu waxaan odhanaynaa binnuuni walyaa'i nuun iyo ya yani xaalay ku sugan tahay yani markaa marna nun la akhrinaayo wa naquulu marna ya la akhrinaayo wa yaquulu allahu allah baa odhanaya lahum yaga ku odhanaya fi laakhirati cala lisaani malaaikati buu ku odhanaya duuquu dhadhabiya marka qiraa'ada yada ayaa allaahu ay waafaqaysaa inay faacilkii noqoto laakiin qiraa'ada nuunka wa naquulu faacilku wuxuu noqonayaa damiir markaysaga qarsoon oo markaysaa taqdiirkiisu yahay naxnu calaa haada wuxuu noqonayaa tan markaysa markaa xalli macnan laa xallu icraab labada qiraa'a mid wuxuu u noqonayaa nisbadeeda xalli icraab midna wuxuu u noqonayaa xalli markaysa marka waxaan xallu macnan laa xallu icraab oo wa markay tahay faacilku min xaysu almacnaa allah inuu yahay garanay laakiin faacilku waa damiir mustatir oo taqdiirkiisu noqonaya naxnu noqonayo naxnu noqonayo waqadir ilhamza ana wa naxnu naa anta bitaa huwa biyaa khud nusxana yani beytkaa watay markaysaa ku tilmaamaan yani marka waxa weeye ficilka hamza ugu horrayso yani waxa weeye ficilkii markay hamza ugu horrayso ana faacilku markaa la qadaraya nuun marka waxa markuu ugu horreeyana sida naquul oo kalena naxnu buu noqonaya ya wa naxnuna anta bita huwa biya khud nusxana ila ida taau atat lilghaa'iba fakhud hiya biha ya aaliba bacd almaqaariba ayaa labada bayt ku cabiray waa iska mashhuur yacni nuunku marka waxaway nuun ugu horreeyo naxnu in laga daraayo wa naquulu waxaan odhanaynaa naxnu anagu duuquu dhadhamiyaan odhanayna wa yaquulu wuxuu odhanayaa ay huwa allaah lahum fi laakhirati aakhira wuxuu ka odhanaya cala lisaani malaa'ika marka uu allah odhanayana waxaa loo jeedaa malaa'igtu amraya inay saa ku tidhaahdo duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqa cadaabka waxgubaya dhadhamiya alxariiq ay lmuxriq cadaaba annaari ay cadaaba annaar cadaabka naarta dhamiya wa yuqaalu lahum waxaa lagu yidhahdaa idaa ulquu biha haddii lagu tuuro naarta gudaheeda badu waa ay fiiha bay ka dhigan tahay hmm. idaa ulquu biha ay fiiha marka naarta gudaheeda lagu tuuro waxaa lagu odhanaya dalika kaasoo alcadaabu cadaabka ahi bima qadamat aydiikum waaqicun ama xaasilun wuxuu ku dhacay bima qadamat aydiikum biladii kii qadamathu ay hormarsatay aydiikum gacmihiinna hormarsatay yacni waxaa hormarsateen baa loo jeeda min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat ilkulli cabara biha cabara wuxuu ka cabbiray biha ay bilaydi ayuu ka cabbiray can ilinsaani bini aadamkii qofkii lianna aksar alafcaali maxaa yeelay ficillada badankoodu tusaawalu bilaydii waxaa lagu qabtaa oo lagu sameeyaa ama lagu xaawilaa tusaawalu bimacnaa tucaalaju wa tuxaawalu bilaydi biha ay bilaydi wa ana allaha iyo allah laysa bidallaamin waxaa kaloo cadaabka ku dhacay wa ana allaha wa biana allaha iyo allah laysa bialaamin ay laysa bidii ulmin mid ulmi u saaxiib inaanu ahayn lilcabiyi addoommada ulmi inuu dulmiyo mid u saaxiib inaanu ahayn oo fa yucadibahum dabeed uu ku cadaabo bihayri dembin dembi la'aan dabeed marka uu ku cadaabo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk